looga jeedaa iyo sidee buu maharku u kala qaalisanaanayaa maxaa la qiimeynayaa uma mahrulmitli intii hore kadib maharka iyadoo kale ay yeelan tahay huwa maa yurgabu bihi waxaa lagu doono weeye gabadhee loogu xisho fii milahaa iyadoo kale ninkii iyada oo kalea guursanaya waxa uu ku bixiyo rabitaankeeda ee meher iyo maal abaa ah la yidhaahdaa fayuctabaru waxaa lagu qiimeynayaa meherkeeda ayoo la tixgelinayaa biman tusaawiihaa biman haweenta la midka ee la siman oo min nisaai casabaatiha qoyska ay ka dhalatay iyo ilmo adeerteed haweenka ah casabadu baabulmiiraas baan ku soo marnayo dadku qaarna waa casaba oo waa dadka nasabka ah u wada dhalateen ee xagga aabihii isugu imanaysaan iyo awow dadna waa arxaam oo xagga hooyada dadka ka yimid wey dadka nasabku qaraabo isu ken gashahay ama hooyadaabay kugu soo galeen ama bay kugu soo galeen hadda waxaa loo jeedaa dumarka xagga aabbaha iyo abtirta ku soo gala walaalaha eedooyinka ilmo adeerta jifada hoose iyo qoyska waxaasaa la eegayaa laakiin haweenkii waa badan yihiin qoyska ah maxaa la eegayaa fi sinni da-da kuwa da-deeda ah kuwii waaweynaaye hore la barbar dhigi maayo waayo waktigii iyagu ay guursanayeen iyo waktiga hadda la guursanayo iyo kuwa kasii yaryar waktigay guursan doonaan wax badan baa adduunka isbedela kuwa iyada la da-da aan la eegi marka koobaad waalcaqli garashada iyo garaadka da-du haddaba qiimay yeelataa caqliguna de waxay insaankuba ku qiimaysan yahay ugu wanaagsan saa darteed waxay ka yidhaahdaan inama alinsaanu fu-aadihi wa lisaani qofka bini aadamka intaa jooga leeg laba xubnood oo yaryar oo jirkiisa kamida buu ku qiimaysan yahay carabkiisa iyo afkiisa iyo waxa ka soo baxa iyo suu u hadlo iyo caqligiisi iyo maskaxdiisa intaas buu ku qiimaysan yahay saa darteed caqli fiican haddaadan lahayn jooggaagoo xoog badan qiimo male haddii adan hadalka iyo ereygaaga si fiican u cabiri aqooninna qiimo badan ku yeelan maysid meesha calaga mid kaa lafyar oo kaa caqli badan oo kaa hadiyo bada taastada kaa qiimo badnaanaya marka inama alinsaan biasalayhi lisaanihi wa fuaadihi waljamaali quruxda quruxdana gabdhuhu waa ku qaal kala qaalisan yihin walidalika innaga dhaqankeena waxaynu garan gabdho boqolaal geedi iyo afartan qori iyo faras iyo laga bixin jiray walyasaari inay xoolo haystaan xoolama leedahayna qiimaynta ay wax ka geli intaaba hadday ka siminaadaan oo hanti la yahay wax adduunyo la isku qiimeeyaa la isleeyahay wasuyuubati iyo walbakaarati gabadh miyaa mise garoob weeyana qiimayntay qayb ka geli walbaladi magaalada waxyaabaha qaarkoodna dadka way ka wada dhaxeeyaan qaarna waxaa qiimeeya mujtamaca badwigaah qaarna waxaa qiimeeya mujtamaca magaaladaah innagu soomaalidu aada mar kala lahan baan u malayne jamacaadka carabta iyo eshiyaanka markaad u tagto magaalada qofku ka soo jeedo baa lagu kala qiimo badan yahay haddii magaalo heblo la yihaahdo hoos u dhacaya haddii magaalo heblo la yihaahdana kor bu u yarkacaya waa hadda ilaa hadda curfi mutacaaraf oo la isyaqaano wey magaalooyinku say u kala sarreeyaan mararka qaarkood baa loo kala sareeyaa marna magaalooyinku hadda sacuudiya ka soo qaad haddii a la yidhaahda qofkan najdi weeye iyo haddii la yidhaahda xijaazi weeye way kala duwan yihin xijaazkii hoos marka loo soo dego hadduu jidde iyo maka iyo madiine noqdo uu kasii yar hooseeya sababta waxay kuleeyihiin maka iyo madiine iyo xijaaj horta waxaa u badan dad baqaayan xujaaj aho asirkooda meel fiican oo galaan la garanayn goboladaa kalena dadkii usuushooda la yaqiinay baa degan walidaalika carabtu iyo innaga waxaan kala duwanna carabtu ninka madaxweynaha wuxuu ku faani ana bedmo innaga reer baadiyanimada waacay sooma bedmi baana wuxuu uga jeedaa ninka carabka markuu ku faanayo nasabkayga iyo astirkaygu waa la yaqaane dadkan magaalada ku dhex dhunteen meel astirkooda uu gala aan la aqoonin ma hadalkaasaa ku xambaara carabta markii la dhex joogana maka iyo jiddi iyo madiine iyo dadkaan usuushoodu carab ahayn ee iyo xujay dhex dhuumatay oo meesha si ugu tarantay ahaa baa meesha ka buuxay mararka qaarkood saas darteed hadda waxaa lagu dhihi ninkaas soomaa xadari wey haddaad intaad hadiiska tagto lagu yidhaha fulan xadari waa dadka magaalooyinka isku dhex jirka aho lama huba afkirtiisa inuu carab dhalada yahay waxbaa ku ahsan marka meesha saa darteed magaalooyinku hadday mal xilliga iyo goobta la jooga dadku qiimo kala leeyihiinna magaalada waa la qiimayn baadiye hadday tahay waa la qiimayn gabadha magaalada iyo kuwa baadiyaha inay kala qiimo duwanaada balaga yaaba waxyaabaha haddaba zamanka iyo goobtaa la joogo qiimaynta ay ku yeeshaan dumarku lagu kala jeclaado kuna kala fadilan yihiin inta ugu badan qofka la wadaagta wixii lagu meheriyey baa looga dhigiyada waxaan ku jaangoynaynaa dadka tilmaamahaas ay wadaagaan midba boosiis ay kaga jirto kuwa kaga jira baa la eegayaa markaa kadib gabdhihii meesha la joogay fa in ikhtasad hadday gaar la noqoto bimasiidin sifa dheeraadoo ay gabdhaha dheertay hadday jirto aw naqsin ama sifaadkaa qaybay kaga hoosaysoo lala dheeryahay ay jirto ruuciya daalika arrintaa waa la ilaalinayaayo qiimaynta waa lagu tixgelinayaa falam yakun lahaa hataynan lahayn casabaatun min annisaai haween xagga aabba ay wax ka wadaagaan oo walaal iyo ediya ina adeer haddaynan lahayn fabilarxaam xaggeed raximka ehe abtigeed baa la eegi habaryarteed iyo ina abtiyadeed iyaa la eegi kuwaasaa loo keena kuwa abtigeed dhala iyo kahebarta hebarteed dhashay iyo tayeedadeed dhashay iyo xagga adawaatarxaamkaa la aadi kuwan haddii loo waayo haddii kuwii la waayana wailaa fa binisaai baladiha haddii kale gabdhaha magaalada la jooga iyo waman yushbihuhaa cidday sifaadka iska wadaagaan ay sifaadka isaga dhow yihiin baa lagu jaangoyn oo lagu qiimay saasaa mahrulmasalka loo qiimeeya sifaadkaasaa asala sifaadkaa dumarka laga eegaya waa kuwe casabaadka xagga aabihiya iska soo galaan haddii la waayo kuwii kale qaraabada ee raximka ahaa wey haddii la waayo gabdhaha magaalada iyo xaafadda ee sifaadka ay wadaagaan maxaa aalibu oo meher u noqda baa minab looga dhigaya ma in kaanat baadiyatan fa baadiya wain kaanat xadaran fa xadaran sidaas wuxuu ku yidhi sida loo qiimeyn kara wey maadaama la yihi ha la qiimeeyo mahrulmasal ha loo sameeyana asal sharcigu sugan uu yahay de waxaa ugu dhuwee lagu qiimeyn karaa intaa wey waxay fuqaadu isku hayaan hooyeed ma lagu dari waxay u badan yihiin shaaficiyadeennu maya sababtoo a ah fi sini bay hooyadu ku bixiyo markii dadeeda la yidhaahdo iyadii hoyada iskudaama noqon karaa halkaasay hooyadu ku hartay fuqahada waa la xisaabina daday ka saarayaan hooyadeedu aagay daday jirtay bay qaarkood leeyihin waidaa acsara hadduu waayo bilmahri maharkii gabadha loo magacaabay buu waayey qabla dukuuli intuusan la aqalgelin falahalfas waxay leedahay inay fasaqato aw bacdahu markii laysla aqal galee kadib buu waayey falaa fasak ma yeelan karto halkan waxay yidhaahdeen waxaan is leeyahay baan leeyahay jumladani waxay ku habboonayd abwaabul furqada fasaqa iyo alaaqa iyo marka laga hadlayo licaanka iyo inay nafaqada iyo marka inay gasho qofkii nafaqa waaye ma la kala diray ma la fasaqan karaa ayaa abwaabta ku lagu daro bay kaga munaasabsana lakiin haddana maharkana kale munaasabay la leedahay ninku gabadha dheerka haduu waayo xataa hadduu biilan karo inta aynan gogolga noqonin en la reeraysan nigo meherkayga haddaadan heliba karin shari meerku xaala inuu ah hadda inuu bixiyo inayahay hadduuba muajalan day waa dambe in la bixiyo lagu heshiiyey hadda shardi kama dhigi karta laakiin hadda haddii lagu lahaa haddana uu waayo way fasaqan kartaa reerkaas waxay isu keeneen marka horeba isku hayay inuu aad u yaraa xarigaiyo israbitaanka meesha yaallasoo kala muuqato reer nin biilan kaloo meerkeyga hadda maysiin karta hadday kale imida ka baxyo fasax lalehe meesha markii horeba rabitaan aada ma jirin fuqaada qaar baa diido waxay yidhahdaan maqsadka ugu weyn ee guurku waa dhaqan iyo meheri laysa siiyo maa meherku waa tashriif saa darteed ayaan nolosha loo adkaynay meher fa in ikhtalafaa hadday labadoodi isku maandhaafaan meesha waxaa la yidhi waa la kala fasaqan karaa soo xaalad la kala fasaqanayo inay xaalad xumaan iyo muran keeni karta halkaa way ka muuqataa soo muranka muranka sii kara xukunka ala sheega marka fain ikhtalafa hadday isku diidaan fii qabdi sanaaqi meerkii in la guddoomay iyo in kale isagana wuxuu yihi waan siiyo o iga qaadatay iyadana waxay tihi ma qaadan mana arag falqawlu hadalka qawluhaa iyada hadalkeeda baa la tixgelin waayo isagu mudaci weeye waan siiyey buleh iyadana muddacaa calayhaa weeye marhaatina markhaatina uu hayo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waxaa yamiinta mudaciga loo muddacaa calayhiga dhaarta loo siiyey isagaa asalkii ku sugan asalku inuusan siinin wey isagaa wax asalkii ziyaado iyo isbeddel sheeganaya waa inuu markaasi ku xoogeeyo walidaalika qaacidada muddaciya muddaca calayhiga qofka asalka baraa'ada taagan ama asal laisu raacsanaa taagan baa muddacaa calayhi noqon tamyiizu xaali lmuddaci walmuddaca calayhi jumlat lqadaa'i waqaca falmuddaci man qawluhu mujaradu min aslin aw curfin bisidqi yashhadu waa kay dhihi jireen aw fi lwai fa faqawluhu waxaa la isku khilaafay galma ma dhacday iyadii waxay tihi haa isna wuxuu yihi maya gabadhan tafteeda ma qabanoo ma taaban iyadana waxay tihi taftayda waa qabtay oo waa itaabtay waa i isna ma reeraysan buu yihi asalka isagaa ku taaganoo inuusan reeraysan baa asalkii hore ahayd waxbaa dhacayoo cusub iyadaale markhaati hadday weydo isagaa muddacaa calaya iyadaa muddaciya oo sheeganaysa ninkani waa ibeeraysa isna wuxuu leeyahay waa munkiroo maya falqowlu qowluhu biyamiinihi wey albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara waxaa laga yaabaa inaad tidaahdaan iyadu inay sheegata ninkan waa ireeraystay maxaa sababi kara masaalix baa ku jiri kara inayba runtaa tahay baa dhici karta laakiin ayna markhaati haysan waxaa dhici karta meherkii oo dhamaystiran inay rabto haddaan la istaabanina nisul mahri baa imanaysa waa nisul maa sababto waxoogay kuuskoo dhamaystira inay doonaysaa dhici karta waxaa dhici karta in wax hore dhacdhacayo wixii hore dhacdhacay inaan xumaato jirin ay rabto meeshan inay ku reebto wejiyo badan iyo asbaab badan bay yeelan kartaa waman waia waman waatiya imra'atan haweeney ama naag ninkii u taga bishubhatin isboodsiis buu ugu tegay tiisii buu moodayey dukalun buu ka dul dhacay dareean qalada u soo maray asbaabtay ku dhici kartay aw fii nikaaxin faasidin ama nikaax faasida sida ka bilaaweliga ee khudbasirada iyo tekawaygeena buu gabaadhii ku reeraysay aw zinan ama uu ka zinaystay wahiya mukrahatun iyadoo la qasbo uu xoogay waa qabsaday lazimahu waxaa ku waajibayaa mahru mili iyadoo kale meherkeeday yeelanaysaa kan miligaan soo marnay bay yeelanaysaa mar haddii waxani ama wad suuro iyo muuqaal xalaal biictiqaadi lxilli hadduu ku dhaco ama can qasbin iyo kurhin uu ku dhaco mastaxalla bihi min farjiha bilaash noqon maayo walidaalika nabigeena waa sheegay ala sla slam fa ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailu fain asaabahaa falahaa mahruhaa bima staxalla bihi min farjiha meher bay leedahay haddaba shubhadii waa istixlaal nikaaxii faasidkaana waa istixlaal kan kale la kufsadayna meher bay yeelan iyada saasna saxaabadaa in badan xukuntay haddaba gabadha haddii la xoogo way yeelataa wain daawacat iyada hadday isu dhiibtay raalli ku ahaydna zinadii laba laba ardaal oo isasarsartay oo hoosta ka heshiiyey bay ahaayeen cala zinaa zinay ku adeecday falaa mahra lahaa wax meher ama laha wax ah. xuquuqay leedahay ma jira lama faajir weeyo ama jalbi ama rajmi ama u qaybi leh wey waxaana lagu siiye reerkoodii hadday dhahaanna waa gardaro nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu reebay can tamani اkalbi wa mahri اbagyi waxulwaani lkahin naag ilaa farsigeedu waxay ku qaadatay xaaraan saas darteed markaa garta timaadaan waxaa u yaabadnayd laba kun iyo toddobadii xilli aan u malaynayo ba halka islii gar ku galay laba reer baa isayse wiil iyo gabadh labadaba tirsan xiriir gogoleed inuu dhex maray way qirsan yihiin inay xaasaabo ahaayeen inay sheekaysan jireen inay isjeclaayeen meeshaay ka qiranayaan iyadu waxay leedahay wuu i xoogay isagana wuxuu leeyahay ma xoogine caadibayba nu ahayn marna ma ahayn labana ma ahayn saddexna ma ahayn kaalay hoteelkii baan idin geyn oo markhaati baan idin geyn kaasa marka halka waxaan ku i waxaan oo kale gar lama keene markhaati miyaad heli karta an waxaan idhihi baanaa markhaati miyaad haysataa maya weli adiga dhaaro uu iska dhaaran bay dheheen hadduu dhaarta xukumadiisii ma gabadhina waa ceebayseen gabadhina xaajadii laba qabiil iyo aad keenteen waana la idiin dhaartay oo dee nin waxaaba samayn jiray miyaa baal la yaro u baahi goor gadaal kasoo qabtaba dhaarta inuugu xadi waa haalibu danni marka waxyaabaha qaar dad gacmo geli jiray waxaa la yidhi hoos baa loo dhaqaaye kor looga dhaqo kadi waa wixii waa iska wada wasakay haddaa kor dhaqo wasakdin baa kusii dareeni wax sii xumaada mooye wa hagaagi maayo waxaysu ulliqat goortii haweenta la furo wa shuira almaharu maharkiina nus laga dhigo mahar baa loo magacaabay mana la taabanin waa la furay fanisuma faratum hadday qaadato laa mutcata mutcatu alaq ma laha waxaa jira waxa la yidhaha mutcatu alaq ilahay baa walilmuطalaqaati mataacun bilmacruufi xaqa cala lmuttaqiin iyo cala lmuxsiniin ila marna wuxuu yihi famaticuuhuna wasarixuuhuna saraaxan jamila mutcadu meherkii maaha maadaama reer la noqday markaad meherkeedi iyo xaqeeda siiso gabadha sagoodisiiya amba bixis xoogay kaloo gacan qabsi oo awooddaada hadda intay tahayna ugu dar cala almuusici qadaru wa cala almuqtiri qadaru laakiin gabadha taa mudatay waa tee waa gabad iyadiiyo ninkii xiriir goboleed dhex maray waqad asbaha bacdukum ilaa ah bacdi ama gabadh aan wax meerayo xoolo kalay qaadatay jirin oo mufawida ahayd waa ayru madkuulin biha aaaaaan reebaysan laakiin haddayba nisfulmahri qaadatay iyadoo la reeraysan inta allaha ku anfaca wey waxna ma gaadin waxoogayna jabsataya laa mutcata mala waxaytu lam yatashaar meerku nusa noqonin imaa bian laa yajiba shayun waxba inuusan waajibin kalmufawidati tii iyadu isbandhigtay weeye meher ma rare igiiska meheriya waxna sheegin waxba ninka kala raba tiri wey idaa ulliqad haddii la furo qabla dukuuli walfardi intaan la reeraysanin waxna aan loo qadarin aw bian yajiba alkullu ama dhammaan bay yeelatay kaalaaqi bacda dukuuli mar la reeraystoo la galmooday kadib baa la furay wajaba laha mutcatu mutca u waajibi wahiya shayun waa wax yuqadiruhu lqaadi biijtihaadihi qaadigu intuu ku ijtihaado qiimeeyo uu u qoondeynayo intaasi uu leeyahay wa fiihi waxaana la tixgelinayaa xaalu zawjeyni labadan xaaladooda min alfaqri waalyasaari iyo goobta la joogay intaba waa la tixgelinaya intaasi waa meherki haddii caqdigii dhaco meherkii iyo axkaamtiisi itifaaq iyo ikhtilaafna aada ogaato reerkii hadday aqal galayaan welimaa la rabaa faslun waa waliimat lcursigi arooski wax badan baad ogaanaysaa maanta waxyaabaa qaarkood baan mari doonaa asalka munaasabada aroos waxna waa wax sunada kusoa saddex qaybood weeye wax dhaca waxa arooska dhaca munaasabada waa saddex qayb sharcigaa jireeyey oo waa qayb aan mari doono qaybna sharcigaa mamnuucay oo waa la xaaraantinimeeyey wixii ka soo haray calaa aslin ibaaxa wey munaasabadda arooskuna waa xaflad faraxeed xaflad cibaada maaha aha asalku tacabud mehe asalku caado wey wاlaصlu fi caadaati ibaaxa wixii aan nas sharciga ka hor imanaynin mukhaalafa sharcigaana bidaatihi aynan ku jirin asalku ibaaxo wey axkaamta weliba aan ku mari doono saddexdaa qaybood wey qayb mashruuca oo nasuus tilmaantay qayb mamnuuca oo nusuustu tilmaantay inta kaleo ibaaxo oo tusaalayo lagu siin doono sida gabaatiga iyo waxa lamidka wax gabaatiga udhowaan mari doona cado waliimat cursi waliimada iyo ducada arooska la sameeyaay sunatun wey waajib maaha wa sunatu sida sunada ana an yuulima bishaati neef ari ah inuu ku ducaysta weye wayajuuzu waxaa kaloo banaan maa tayasara wixii fududaado oo min aطacaami cunto ah saddexdaa mas'alo waa isku qayb xukunka iyo waxa la samaynayo maxaa fiican maxaa banaan xukunka waliimat cursigu waa sunna nabigaa meelo badan ku faray dadka awlin walow bishaatin waa yii oo waa amray isaguna waliimo waa sameeyey dadkana wuu faray haddaba su-aashu waxay noqon asalka waxaan ogeyn awaamirtu cala raajixi wujuub bay faaidaysaa ficilkiina waa ku adkeeyey limaada fuqahadeenu waliimatu lcursi sunna weeye ay u dhaheeno waajib maaha markay ka hadlayeen asbaab badan bay tiriyaan asbaabta qaybna waa nusuusay weheshanayaan oo cuskanayaan qaybna waa qawaacid tacliilaadu ay meelo badan iyagoo kale ku keenaan nusuustu laba wey mid waa xadiidkii ninkii nabiga u yimid ee faraaid islaam weydiinayey ee la yii ee yihi wuxuu noo sheegay ninkaas soo dirtay ilaahay maalka yaga zake inuu ku waajibiyey oo nabigu marun baa ku yidhi kaasuu nabigu yihi haa ninkii su-aal wuxuu weydiiyey hal calaya hayruha maalkayga waxaan zakada ahayn ma ku waajibtaa nabig wuxuu ihi laa ilaa an tatawaa in adigu sunno la imanaysa mooyeen maya xadiidkaasa waxay ka dhigeen qariine iyo astaan amarkan istixbaab inuu waxaa labaadoy ku ayideen iyaguna xadiid kale oo bacdu asxaabi sunan ay wariyeen oo leh laysa fi lmaali xaqun siwa zakaati xaq caamaho aan zaka ahayn oo lagu leeyahay ma jiro fuqahada iyo muxasiinta qaar baa tasxiixiyey xadiidkaas dhowr arrimoodoo kale ama saddex arrimood oo kale aan idhaahdo bay fuqahada qaarkood ku ayideen ay ku xoojiyeen sida maawardi raxmat ullaahi caleyh fuqahada shaaficiyada kutubtooda usuusha haddaad tacliilaadka fiqiga iyo sababta waxaan loo yiri aada rabtay meelahay ku cilaysan tahay cinda shaaficiyati inaad dhuuxdo ood mutafaqih tahay afdal kitaabi alxaawili baa wadhimay tacliilaat iyo tafsiilaat kitaabka xigana nihaayat malabka juwayni wey maawad isagu wuxuu leeyahay wuxuu leeya ko asbaab baa jirta kaloo tixgelin mudan wuxuu yihi alwaliimatu farcun can caqdi nikaax weliimadu waxay ka dhalatay caqdu nikaax taana su diidana wa caqdu nikaaxi laysa biwaajibi caqdunikaaxi asal ku lahaana waajib maaha curfiga sharciga ma naqaanay dhaheen farcun awjaba min alasli far asalkiisii ka xukun adag ma jira yihahda haddiiba asalkiisi uusan waajib ahayn falfarcu awlaa an yakuuna waajiban halka horta waa qaacida qabsa yihahdeen ko mid labaad waliana alwaliimata law kaanat waajibatan lakaanat muqadaratan kaلzakaati wاlkafaaraati wal haddayna weliimadu waajib tahay qadar miqdaar go-an oo la gutaa dadka loo samayn lahaa sida zakadii iyo kafaaradii maadaama qadar go-an aan loo samaynin fahiya ashbahu bisadaqaati oon maqaadiir go-an lahayn bay yidhahdeen halkaana meel kalay mareen soo maa arrin saddexaadna qabsay ku yidhaahdeen waxay dhaheen weliimadani sababteedu waa farax xaadise dhacdo farax iyo suruur ah wey xawaadistaas faraxa iyo suruurka ee shariicaduna waajib ma ay dhaheen acmaasha la sameeyo kalcaqiiqati maxay dhaheen caqiiqada waajib maaha iyo munaasabaadka kalaba walihaada lam yakun haadaa waajiban uswatan biamhaali intaas laysa fi lmaali xaqun siwa zakaati iyo laa ilaa an taawaca igu dar intaa marka la ysu amarkii qariino saarifa ku filan weeye inay min alwujuubi ila istixbaabi halkaa waa halkii ay cuskadeen w jamhuurta fuqahaduna saasay qabaan masalada labaad wasunatu an yulima bishaatin xadiidkii cabdiraxmaan bin cawfi awlim walow bishaatin iyo nabigu calayh salaatu wasalaam inuu haweenkiisa qaarkood uu neef ariga ka qalay wayajuuzu maa tayasara min aacaamina nabcda haweenkiisa qaarkood markii laba mud laba koobo oo shaciira qolada qaarkood waxoogay raashan la soo dardaray baa weliimo u ahaan jirtay hortaas ishkaal maa ayada waman duciya qofkii loo yeero ilayha waliimada lazimahu ijaabatu inuu ajiibo oo taga waajib bay ku tahay saaiman kaana haduu hadduu sooman yahay ha soomanaado aw muftiran ama ha afuranaado mid afuran ha noqdo faidaa xadara hadduu goobta yimaado isagoo sooman oo loo yeeday ha taga haddaynu nidhi anoo sooman haddaan taga maxaan samaynayaa nudiba lahu waxaa sunno waa alaklu ama guud ahaanba ciddii meesha tagtay imaatankaa lagaa dabaa nudiba lahu naqlu inaad cunto sunna wey walaa yajibu waajib maaha waa iskadenka saa fain kaana saa'iman hadduu yahay mid sooman qofku taawucan sunno walam yashuqa aanay dhibaynin calaa saaxibi lwaliimati qofkii ducada lahaa sawmuu soonkaaga faitmaamu sawmi afdalu soonka dhamaystirtaa fadli badan wainshaqqa calayhi qofkii ducada lahaa hadday dhibayo sawmu qofka soomkiisana falfiru afdalu inaad afurtaa fadli badan axkaam dhowra wey kow ducada haddii laguu yeero inaad ajiibtaay waa waajib awaamir wax sarfiya aan lahayn oo weliba la ta'kiidiyey baa taala nabig alay sala salaam wuxuu leeya mararka qaarkood idaa duciya axadukum ilaa طacaamin falyujib fain shaaa acima wain haaa wain haaa kale wain haaa tarakan leh xadiidkan laba xukun buu keeno cunitaanku waajib maaha haddaad rabtana waa cuni kartaa haddaad waa iska dayn kartaa laakiin tegitaanku waa waajib amar wey bal nabigu alayh salaatu wasalaam mar buu wuxuu yihi waman lam yujib dacwata faqad casa allaha warasuula dembi baad gashay baa la maxaa dembi lagu galaa tarku waajibka waxaa waajib la yidhaahdaa maa yusaabu calىa ficlihi شharcan wayucaaqab calىa tarkihi bitacriif الfuqahaa oo fuqahadu aarkay ku tacriifiyaan usuuliyiintuna xasaba khiaabi waaridi bay ku tacriifiyaano waxay ku leeyihiin ma ma amara shaaricu mra iyo amri ij amra ilzaami waa xasaba siiqada khiaabka xukun dhashay wey tacriifaadka fuqahadu badanaa xasaba aar wey qaybadahaas eegaya saasaana ka fudud fahamkana uga dhow xukunka labaadee aan leenahay saaiman kaana aw muftirana nabiga idaa duciya axadukum falyujib fain kaana saaiman falyusalli ha ducey wain kaana muftiran falyacamha cun soomkii xataa ninkii soomanaa inuu tegi waa garatay qofkii hadday dhibayso saaxibulwaliimaha ahaa inay fiican tahay inaad afurto cuntana xadiid bayhaqi warinayo abu saciid alkhudri ka warinaya radi allahu canhu ardaa wuxuu ihi maalin baan duco sameeyey nabigu iyo saxaabadiisana way ii yimaadeen cuntadii markii lasoo dhigay buu nin yihi intuu gadaal isu adkeeyey aniga waan soomanay nabiga wuxuu ku yihi marka dacaakum akuukum watakallafa lakum walaalkiin baa idiin yeeray intaasoo culaysana wuu idiin galay iyo hawla ninkiibuu ku yihi air wasub yawma makaanahu ishid afar waria cun haddaad rabtana maalin kala qadeen waayo sunu ahaa sunadana almutaawica saaibu mutaawicu amiiru nafsi in shaaa amsaka wain shaaa afara haddaad rabtana qadeen qaduhu waajib maaha suna la afuray qadeedu waajib maaha waliwujuubi alijaabati dacwadaa lagu yeelay iyo ducada inaad ajiibto inay waajib kugu noqoto shuruudun bay leedahay laakiin iska ajiib ma aha shuruudda qaarna waa sheegay isagu qaarna kutub iyo caimo kala sheegtay anlaa yakusa bihaa inuusan ku gaaryeelin alagniyaa dadka waxaysta duuna alfuqaraai fuqaradan aan loo diidin meesha waa inaan dadka jeef culus iyo ah keliya loogu yeelino aan masaakiinta laga cayrin sidaasuu yihi laakiin ishtiraadkan waa daciif ishtiraadkan daciif wey waxay daliishadeen xadiis nabiga ala slat slam laga warinaya abu hurayro uu leeyahay nabigaa yihi muslim baa warinaya sharu acaami acaamu waliima cunto waxaa ugu shar badan cuntada waliimada ducada yudcaa ilayha alagniyaau wayumnacuha alfuqaraau fuqaradana loo diidan yahay aqniyadana loogu yeehay intaasay daliishadeen cunto lagu magacaabay sharu acaami inaad tagta waa waajib kugu baa yidhahdeen laakiin qaybta dambe xadiidkaa diideysa nabigu intaa kadib wuxuu yihi waman lam yujib dacwata faqad casa allaha warasuula sidaa ay tahay ninkii inti loo yeero aan tegin ilahay rasuulkiisu caasiyo adigana waxbaa lagugu leeyahay dembigana isagaa ku dadkii gaajaysnaana iridaa laga celin qolyihii dharagsanaana waa la barbaryo waa la toogtoogi meesha faan baa looga jeedaaye sunna haddii la fuliyo maxaa ma aha shardiga labaad wa an yadcuuhu waa inuu u yeero fi yawmi alawali maalinka koobaad oo maxaa looga jeedaa waxay yidhahdeen weliimadu saddex maalmood way socon kartaa saddex way socon kartaa saddexda maalmood waxay yidhaahdeen maalinka hore waa waajib inaad tagto haddii lagu yeelo maalinka labaadna way iska banaan tahay maalinka saddexaadna waa xaaraan inaad tagto ama waa karaahiya calaa qawleyn wuxuu yihi fain awlama alaaata ayaamin saddex maalmood hadduu ducaysto ducadu socoto oo fadacaahu fi taani uu u yeero maalinka labaad lam tajib waajibi mayso aw itaalifi maalinka saddexaad buu ugu yeedhay ducadii kurihad ijaabatu xaraam maaha laakiin waa laga fiican yahay inaan meeshaa tag meesha saddex maalmood gaadhay faan kama badna hadii daciifay daliishadeen ibn mascuud laga wariyey laakiin hal ariiq keliya malaho culimada qaar baa isu geygeyntiisa ku taxsiiniyey xadiidkaa wuxuu leeyahay nabigaa yihi sala allahu alay waslam imaamu tirmidi keyrkii baana warinaye acaamu awali yawmin xaqun maalin ka horeysa cuntada la isugu yeela xaq wey ko wa acaamu yawmi thaani sunnatun wey waajib ma aha ka muuqatay de halkaas wa acaamu yawmi thaalifi sumcatun maalinkaasa cuntada la isugu yeelana magac iyo ismaqashindoon wey waman samaca samaca allahu bi ninkii halagu maqlaa waxu sameeyana aakhiro meeshaas ka doonan ka doonaa hadii ay waa lagu sameeyey dembi baa looga qori xadiidkaasay fuqahada badankood masaladaa u daliishadeen dacfi baa ku jira laakiin wax saddex maalmood mamnuucayo nasa ma jiro asalkii ibaaxada wey shardiga saddexaad wa an laa yuxdirahu waa inuusan ugu yeedhin likawfin minhu cabsi uu ka cabsanayo aw tamacan fii jaahihi jaahiisi iyo magaciisa uu doonayo waa inaadan ogeyn waxa lagugu yeeday inayna dan kale oo laga leeyahay ahay ama waa lagaa cabsanayaa cabsida sababu joojiye badan ba yeelan kartaa nin balaayo oo afmiinshaaraad tahayo had ninku wuxuu ka baqayaa hadduu ku yeeli waayo cayb iyo gabay iyo aftaan iyo balaayan hadbaa kaga soo hadlo waa laga yaabaa nabiguna wuxuu yihi ina min shari الnaasi man wadacahu الnaasu itiqaa'a fuxshi ninkay ninkay dadku ka gaabsadaan ay ka urursadaan afxumadiisa iyo afkiisaoo laga baqayo waa dhici kartaa inaad waxoogay meesha maamul ka tahayo haddaa weliimadaa lagugu yeeri waa la idhalli waa la dhayalsadayo xabsi iyo xiritaan iyo cadaab iyo inaad dabagasha laga baqayo waxaa saddexaad oo dhici karta inaad meesha kitaab gaablow ka tahay oo welibadii lagaa qadiyay aabbaha qoloba ku dhajinayso dhab kaga siinayso ana asbaabta inaad waxun ka fahantaan baan uga jeeday xasri iyo ixsaa ujeedadaydu maaha asbaab badan baa khawfa minka keeni karta in lagaa bato oon rabitaan iyo jacayl lagugu yeelanin aw tamacan fii jaahi oo meesha madax iyo waxaabaad ku leedahayo waxa lagugu yeerayo waan ku sharafnay berri wax noo dhamne in lagu dhaxal qabaa marka cuntadu waxay u ekaan laaluush rashwaya laaluush wejigeed bay yaalan saas darteed hadaayaadkii waa kii la diiday hadaayan cumaali huluuli dadka mas-uuliyiinta ahliyadda loo geeyay khiyaamo iyo laaluush wey haddaad ka baqda haddaba mas-uuliyaad baad haysaa munaasabaadkan lagagu qaadaya nooc laaluushii hoos ka soo gala inay tahayna waajibka humaaha waayo sanna ninka bilaa xaq baad xoolihiisa ku cunaysaayoo can khawfin raalli can iibi nafsin kumaaha tan kalena iibi nafsina ha ahatee laakiin waxaad ka baqaysaa sababan liakdi xaqin aw lidulmi gayri inay u noqoto min baabi sadi daraa'ic wey marka masaladaas shardigana halkaasu xusuusan yahay hadhihin maxaa daliila waaan daliil weeye hadhihin usuul baa la ilaalinaya afar waanlaa yakuuna tama goobtaa waa inaynan ka jirin man yata'addaa bihi qofku ku dhiboonayo qof aw laa taliiqu bihi aynan ku habboonayn mujaalasatuhu la fadhiiso goobta lagaaga yeeray waa inaynan meesha qayb ka ahayn oon lagula fadhiisinaynin aan habboonayn aad la fadhiisato weliimooyinka qaarkood rag culmaa looga yeeri meesha la fadhiisinayana niman mujrimiina ah, fadhiyo oo de ummaddii kuwii halkaa mariyey baa meesha loo fadhiisan hadhowna ma diidi kartid kuwa inaad ag fadhiisato oo marti iyo maydba waa la maamulaabaa noqon haddii adatee kuwa in lagu fadhiisin ama kuwa agtooda kaameerada inay kugu qabato aadan rabin oy ku dhibaysa akhlaaqdaada ama diintaada ama adigu meesha waa timid rag baa meesha isugu imanaya berrinaw meel kale aad u safri sawirkaa marka la arkana meel kale qoortaada casar oo waxaa weeye qaan iyo dembi baaba laguu qabsan ama darar inuu kaa soo gaaraad ka yaabiyo meeshaa raggii tegay qolo kale isku kacsan yihiino meeshaa uu xoogay waa laga ugaarsanaya nabadgelyadaana u cabsa cabsanaysaa mararkaasoo kale markay tahay waad ka hari kartaa sababta arrimaa dartood waayo walaalkaana anfacdaa la rabaaye in mabaro iyo barar iyo adiye lagu soo jiidaaye inaad aqbasho sharciga kugu waajibin maayo walaa munkaru meesha munkar uusaba ka jirin wey oo min zamrin muusig iyo kabana iyo heesaa waa inayna ka jirin wa kamrin meesha waa inaan kamri iyo qaad iyo daroogo la keenin wa furushi xariiri xariir la goglay inaan lagu dul soconaynin meesha dembiya macsiyana lagu gelaynin wey iyo wa suwari xayawaanin manquushatin xayawaan afle sawirkii meesha waa inuusan ku samaysnayn calaa sakfin halka kore ee saqafka ah dad guriga dadmadiisa koraa aw jidaalin derbiyada aw wisaadatin mansuubatin barkimo tiirtiirsan iyo wa sitrin maryaha hareeraha ka lalmadee lagu kala xiray ama derbiyadiiyo daaqadaha lagu qariyay aw sawbin maktuubin calayhi munkaru ama maryo meesha munkaraa lagu qoray waa inaynan oolin wakayri daalik isku soo ururiyo meesha waa inaynan ka jirin macsiya majaalis macaasi in la xaadiro nusuus baa deertay waidaa raayta aladiina yaquduuna fii aayaatina maxaa la yii qur-aanki waa la halmaraa xataa qur-aanka miya hala fadhiisanin baa la yidhi maxaa aayaddu tiri mar kale haddii aad la fadhiisato innaka idan miluhu waad la dambaabaysaa marka macsiya in loo galo laa taacata limakhluuqin fii macsiyat illaah aan ku ajiibo lakin macsiyo gal lama ogola <clears throat> ibnu maaja wuxuu warinaya cali ibn abi aalib radi allahu canhu arda ba wuxuu leeyahy sanactu طacaama fadacawtu rasuula اllahi sala اllahu alayh alih wasalam cuntaan sameeyeyo markaasaa nabigu yeeray fajaa waa yimid nabiga waa iga aqbalay fara'aa fi lbeyti tasaawiira farajac gurigii buu sawiro ku arkay albaabka markuu soo istaago markaasu kala jireeyey waan ka daba tegay oo waxaa idhi maxaa sababa nabigu wuxuu yihi ina fi lbeyti tasaawiira wain almalaaikata laa tadkulu beytan fiihi tasawur sababtaa maadaama nabigu u noqday xuduurkii waa laga noqon karaa mas'alada u dambaysa oo shardiga shanaada oo wax laga soo reebay fain kaana almunkaru hadduu yahay munkarka meesha ka jira yazuulu mid meesha ka baxayo oo bixuduurihi tegitaankiisa adi haddaad tagto haddii munkarkii kala carari oo soo lama nabigu bui ala salaam hadduu cumar darii qaado shaydaanku dariiqaa waa ka lexdaa haddiiba meesha waxaani aad timaado warheen dhahdo munkarkuba kala yaaci ninkaasi wajaba xuduuru iyadoo ducadii inaad ajiibto ahayd ba haddana amru bilmacruuf iyo isaalat lmunkar iyo dacwadeeduna waajib labaaday ahayd taakada alwujuub waaba sii adkaaday intaad meesha ku dhex dhacdo inaad camalkan wanaagsanee lahaye munkaraadka iyo macaasida kala fidhiso waaba lagaa dabaabo adoon lagu yeelin bay bahayd intaad tagtay intaad tilaadood kala fadhiso inaad soo noqotaan lagaa raba haddiiba lagu yeeday waxaagi wax lagugu darwo falyaxdur xaadira marka ninkaas ko aw kaanat isuwaru cala alard ama sawiradu dhulka yaallaan fii bisaatin goosha lagu fadhiisanayaa sawir kale aw bikadatin ama barkin yutakaw calayhaa lagu fiirsanayo aw maqtuucata ra'si ama madaxiibaa go-an aw suwaru shajari ama waa geedo aan naflay ahayn sawirkood bal yaxdur hasal geeduhuna xaraam maaha sawir madaxa la gooyana dhib ma laha ka gubasha ah iyo kan lagu tiirsanaya barkimahana nabigaa gurigiisa yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu mara meel ka lalmato gantoom ahaanoo sawir lu arkay tanna dhaafiyo caaisha waxay tihi waan googoynay barkimihii lagu tiirsanayaan ka dhignay nabigu waa isaga tiirsan jiray hadday tada mustadalla tahay suuradu suura mustadalloo la takriiminaynin haddii ay tahay kutumashadu dhibmaa wa min hunaa bay fuqahadu waxay baneeyeen sawirka sokiska ku yaalla iyo sawirka kastuurka ku yaalla dhib ma la yidhahdin iyo sawirka funaanada hoose ku yaalla waayo tan kuwana dhididkii iyo intay xumayd iyo wasakdaa loo dhigay soomaa barkintii lagu tiirsanaayo gubashii lagu jiifay kama duwana haddii meesha aad ku xiranaysa laakiin cimaamada iyo koofiyadda sawiradu yihiin tii gidaarka iyo la sharbayey ee muuqanayee bilada laga dhigayey kama duwana ayb waa baabka baabka mar kale tigi doonaa walaa yukrahu karaahiya maaha nafru sukari sukar saa in sukar saa loo daadiyo iyo wanaxwi wixii lamida ah. fi limlaakaati munaasabaadka guudka imlaakaad waxaa la yidhaahdaa yamliku caqda almarati curfa isilaaxeeda maadama la isticmaali jiro munaasabaadka guudka iyaa la dhihi jiray imlaakaad markii dambena waa lasii tawsiiciyey munaasabaadka xafalaadka caadada iyo curfiga la isugu imanayo in sankor saa loo saydo in xalwad saa loo daadiyo in sankortii meeshani nacnaci baa gelaya idnacnaci inti la qaado saa dadka loogu saydo in lacag inti la qaado sidaa loo sayro oo la kala boobo oo la gurtaay dhib malaha masalada wuxuu yihi dhib malaha waraayuka xataa karaahiya maaha bal huwa khilaafu wlaa waase laga yar fiicanya karaaha magaaso wailtiqaatuhu ayda markii saa loo daadiyo inaad wax ka urursatood ka qabqabsatona khilaafu wlaa qaala shaaficiyadu waxay isku khilaafeen nas imaamu shaafici leeyahay inaan waxsaa loo daadaadin inoon la kala booboobin axabbu ilaya saas wy arrintaan iska daayaan jecla axabbu ilaya bimacna alkaraaha niya mise waa min baabi tarki sunna khilaafun awlaa weeye cinda man yufariqu qaarkood jarow cala alkaraahiya sida maawardi ragga lamidkaa laakiin juwayni wuxuu leeyahay dadka tafriiqaadka usuuliyiintii karaahiyi khilaafulwla aan danayn baab waaxid bay ka dhigeen laakiin tafriiqii iyo kala qaadkii usuuliyiintu karaahiyi khilaafulwla ay kala qaadayeen haddaan tixgelinno tarkiga axabu ilaya baabu khilaafulwla wey ariiqii baana lagu socdo oo ghazaali wasiidkiisii ay kugu soo guuriyeen raaficina muxaraka kusoo guuriyey nawowina minhaajka kusoo guuriyey ibnulaqaybna cumdaha sidaa uu keenay alaa hada maxay ku sareeyeen baawilkiisa wuxuu leeyahay jawaaskeeda ijmaacan marka ma xasuusto ijmaaciisu mijmaac madhabba mijmaac fuqaha uga jeedaa wuxuu leeyahay maxaa loo tixgeliyey wuxuu ictibaaran bilcurfi jaari curfi jaari oo jiray bay ahayd cidin kalteena ma jirin xataa waktiga imaam shaafici bay jirtay halka haddii la yihi nacnac waa la qaybin karaa weliba inta la saydo baa nin walba wuxuu dhul ka qaatiya wuxuu dhex ka qabsado ay noqon kartaa oo daraahim iyo danaaniir baa la tuuri karaa nin walba wuxuu qaato ifaatihii la qaybinaya dadka maxaad ugu diidaysaa kanaaba aayar la siinsiiyey karaahadan xaggee ka tiri maxay ku salaysan tahay karaahadani karaahadani waxay ku salaysan tahay dhowr arrimood waxay dhaheen horta waa la boogi wixii markii la boobo dadku way isku dhacayaan anaa ka hor qaatay iyo nufra iyo waxoogay xasaasiyad quluubtii dadkay dhalin waxay dhaheen laba dadku inay kala badsadaan baa laga yaabaa xaqii la tuuray waa loo sinaa nina dhawr inuu qaatay nina waxba waayaa laga yaabaa taana xaqii loo siinaa in qaar qabaa laga yaabaa qaarna badsadaan arrin saddexaad bay ku oo waxay yidhaahdeen markii lays iscaydsado qabqabsi iyo muru-adii iyo anshaxii bay xumaynaysaa intaa markuu maawardi sheegay juwayni wuxuu ku daray taa dambe wuxuuna shabahayaa nuhbadii iyo boobkii asalka nabigu reebay axaadiis iyo aaaar badan bay keeneen masaladaas laakiin wax asaxay ma jiro lidalika bayhada wuxuu leeyahay laa yahbutu fi lbaabi shay maxaa kamida ah waay keeneen waxay keeneen aaaarta aan asixin axaadiis aan asixin nabigu ala sl markii cali uu faaimo guursaday xoogay buu qaado korkooda saasu usayray bay yidhaahdeen waxay yidhahdeen oo kale jaabir ibni cabdillaahi baa ka wariyey nabiga oo mucaad ibnu jabal baa ka wariyey reer labadi waxaa kamid a ah. meel munaasabadu wuxuu nabigu in abaaqu ku biday dheheen bahni dabaqay macmacaankitaa ku keentana saa u jirteena way adigaa nuhubada iyo boobka reebay baa la yihi war taas meehe baasha keenu yihi nabigu markaasaa saa loo daadiyey fajaazabana wajaazabnaahu markaasaa annaga iyo kala jiijiidanay waxaasoo dhan ma asixin asalka ibaaxada iyo codsiga wey masalay fuqaadu ka hadleen karaahiye waxay dhaheen wixii kor loo tuuray ninkii dabka ka dheer ee go mara u dhigta ka waran haddaa go dhigta ka waran mararka qaarkood fuqahada wax dhici kara maaha muhimadoodu waxay yidhahan horta waa karaahiyo wax kor loo tuuray oo dadka u sinaa inaad go uhorsatood uga dhigato waa laga fiicanya laakiin haddana waa weelkaagii maalin khaasana maloo dadka udhexeeyaan wixii weelkaaga kuugu dhaca malakahu faamilkinaya maadaama weelkiisi gaarkaa ugu dhacay sidoo kale wixii dhabtaada ah kusoo dhacan adaa iskale haddaba haddii la tuuro qof kale dhabtii wax ku dhacay ha qaadan wuxuu ku dhacay malakahu ay ku qaadiley calaa kuli hal masaladaas waxaa lagu milkiyey baab kala wey baabu mucaasharati aswaaj baabkan wuxuu ku saabsan yahay wada dhaqanka rag iyo haweenka ereyga aswaaj haddii la jamciyo rag iyo dumarka ninka iyo naagtiisa way ku egelayaan lafdiga zawj haddii la yidhaahdana asalka labadaba way ku dhacayaan walidaalika innaga zawjun ontaa lahayn ragga keliya utaqaanaan soo maa ilahay muxuu yihi wa in antum istibdaala zawjin makaana zawji aayad maxay ka hadlaysaa haweenkii soo maa biduuni itlaahin haweenkan waa la yidhahda marka mucaasharat alaswaaji wada dhaqanka reerka rag iyo dumarka ninka iyo xaaskiisa waxyaabaha la doonaya inay ku wada dhaqmaan yajibu waxaa waajiba si kooban calaa kulli waaxidin mid kasta oo min azawjayni kamida almucaasharatu inuu la dhaqmo kan kale bilmacruufi si wanaagsan ilahay baa wacaashiruhuna bilmacruufi walahuna mitlu ladii calayhina bilmacruufi iyaguna macruuf bay leeyihin waajibkii macruufkii ku ahaa iyaga baa iyanu leeyihin wa badlu maa yalzamhu waxa waajibka ku ah inuu bixiye dadaal iyo shaqaa min gayri matalin isagoon meermeerin walaa idhaari karaahatin inuu dhibsanayana aan muujin labadooda mid walba waajibaad baa lagu leeyahay ka kala kule waajibaadkii ood awoodo inaadan ka warwareegin nafaqaiyo bil baa reerkaaga kugu leehay daragee inaadan arrintaa warwareejinin baa lagaa daba haweenta ninkeeda aaca iyo aqbal buu ku leeyahay inayna warwareejin baa laga rabaa masalada koobaad adoo warwareejinaynin wixii lagugu lahaa inaad dhibsi muujisana lama ogola nafaqadii waad bixisay laakiin haddaad qofkii u muujiso wii dhan baad wanacsiinaysaa can iibi nafsin iyo weji furfurana ku bixisaa rabaa gabadhina ninkii hadalkiisa markay yeelayso inay aqso ka daba dhahdo ma aha inaa gabdhahana soomaaliyeed waxaa wanaysa waxay kamid yihiin tilmaantii nabigu bixiyey nabigu wuxuu yihi haweenta waxaa laga abuuray min dilacin feer qaloocan waina acwaja shayin fi dilaci aclaamu feerdhuna halka kore lafdabarta ka haysatee madaxa kora ah, bay u qallo qalloceed ugu sii badan yahay waxaa looga jeedaa bay culamada qaar yidhaahdeen haweenka qaloocooduna afku usii badan yahay falka wanaagsan hadday era wanaagsan ku dari lahaayeen mararka qaarkood malaa'ig bay noqon lahayd baa sidaa waxaa la leeyahay biyo iiken way doortay laakiin waxay dhen bashaaqaalaha ilaan anugu oo kor laba dhibkii ku dhacayay biyo era wanaagsan kaga darto mare waxaad arkaysa wuxuu leeyay baa imanayseen qada noo sameen ana majaariyadaadaan haydaa makhaayad baan ku way hadalkaa ha tiraahdo laakiin way diyaargaroodo way baxday hadda waad ninkii si kale aad u qaadatoon ereygaan la tirsato reerkii qadaan la karin martidiina keeni mayso dhibki iyo dabkii gashaya erey wanaagsan hadday ku dari lahayd beyaasi wanaagsan ha lahay marka erey wanaagsan gabdhuhu inay ku daraan inaan muujinin inay dhibsanayso ninkuna inuusan muujisanin reerkiisu xaqay kulahay inuu dhibsanayo baa laga doonaya walidaalika ragoo kalaa dhalinyarada ogaada waxaa la yihi nin dhaadhaajiyey ilma kama dhalo dhaadhaajiy waxaa looga jeedaa nin hadalkeeda u fiirsaday oo la la tirsaday hadalkay tiraadaba hadal baan ka dhi haddaad tiraado reerkaa dhisnaan maayo hadalka inta badan xumaato kama aha qayb kamida waa abuur eebe waa waju shayin fi dilaaci calaahu abuur eebana adigu geli mayse oo nabig ala slam wuxuu yihi in istamtacta biha istamtacta biha wa bihi caawaju haddii aada nolosha la qaybsato qal loo caawin jiri wain dahabta tuqiimuhaa kasartaha haddaad tilaado qaloo aan ka toosinna waa jirin oo kasraa alaaqoa adiga dareer la-aan ahaan mayse mid kastabana inta eebba abuurkiisa ha u kala duwanaadeen inun ka wadataa nin baa wuxuu ka sheekeeyey reer reerima baasha beentaa way yaqaanaan markaas war ninka sheekh hebela ka ree badiyay ikhwaan hebel sheekh hebel laftiisi dir hebel ku jirtaa ta ugu fiicani qadar waa kaga haray acwaja shayin fi dilaaci cadaab qadar way u leedahay dabcan isku mid maaha gabdhuhuna war ha dadaalaan waa abuur eebe laakin ha dadaalaan ragguna laakiin nin dhaadhaajiinba kama dhale inta badan hadalka qaloocinaya dalab kale inaadan maqlin kasoo qaada adoo maqlayay iyaa maxaa la yimid haddii lagu weydiiye hataa maqlaysay waan mashquulsanaan adoo been sheegin beenaa sheegi runaa sheegi waa sheegtana hawaayina meel ka bax xayaatada caali bay ku socon sidaa baana ku wadan wayaxrumu cala rajuli ninka waxaa xaraamka ah an yuskina inuu dejiyo zawjatayni laba xaaso uu qabo fii maskanin waaxidin hal ilaa biridaahuma inay raalli isaga yihiin maahan labada haweenkeeda qabo asalku bara way isdhibsadaan waana kala fasayraan isku dhacooduna waa bataa xataa iyagoo kala maqan baa jin iyo jaan u kala sheekeeyaan haddaba haddaad meel wada dejiso wixii shiqaaq iyo dagaal iyo xumaatee dhaca adaa sabab u ah saddan lidaraa'ibi isribo maalin kasta bugta laysku hayo saddan lidariicati kala fogeen deegaanka hal guri baan wada dejin oo halkan villaan wada kiraysanoo midna qolkan ay degi midna qolkan jikadan ha wadaagaan haddayna iyagu raalli ku ahayn xaq uguma lehi walow wuxuu leeyahay laakiin xaq an yamnacaha inuu diido min alkhuruuji min manzilihi gurigiisa inay ka baxdo wixii aan waajib ahayn ninku guriga kama bixi kartid inuu yidhaahdo xaq buu uleeyahay laakiin waxay u baahnayd oo dhan waa halkaa u keena waa inuu suuqa ka soo adeegaa waa inuu dhakhtartii halkaa ugu keenaa waa inay faraa'idkii diinteeda ay baranaysay halkaa uu ku baraa laakiin dhakhtarna kuu keeni maayo suuqna ka soo adeegi maayo gurigana ha ka tegin sax maa saas darteed wixii mucaashara bilmacruufna masaladaa guriga lagama bixi kara haddii la yihahdo ah qaybo badan oo kamida ah. almucaasharatu bilmacruufi bay ka hor imaan fain maata hadduu dhinto lahaa qariibu fain maata lahaa hadduu gabadhi ka dhinta qariibu qof xigsadeeda ustuxiba waxaa sunnaa an ya'dana lahaa fi lkhuruuj bixitaanka iyo tacsida inuu u ogolaado dadkeeda ay soo qaybsato waman lahu ninkeeda halkaa waxay ka bilowdaan ninkii hal xaas lahaa sheekadiisu labadii sadaree hore ku dhamaatay wayaxrumuna waxaa ka soo bilaabatay laba xaas laba xaasli iyo ka badan mushkiladu halkaa ka jirtaa axkaam badanna ka dhalataa tan hore weladejintii baa laga hadlay tan labaadna habeenbarigii waay inta soo socota wuxuu ku dheeraan doonaa mualifku raxima allahu tacaala habeenbariga waa u fara badan marka caawa waman lahu nisaaun baan ku daynaynaa siayn axkaamtu u kala harin oo baabka inta ka laaban oo dhanba qismadii iyo habeenbarigii iyo hadday kala go-do iyo hadday kala badato iyo de galbasho keliya maahe ilaa gobashii la socotay axkaamteedii oo dhan baa insha allah casirka habeen dambaa subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk